الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه إن شاء الله تعالى waxaan rabaa inaan kelimad aan soo gudbino kelimadaasoo taqriiban iclaan iyo ogeysiin ah bishaan aan ku jirno waa bishii muxaram bisha muxaram fawaa-id badan bay leedahay culimmadu aada ay uga hadlaan si gaara ah hadda inagu qeybta aan rabno inaan ka hadalo bishaan soomaali ahaan inaga markaan diraahno waxaan u naqaanaa bisha zako ayaa magaceeda la yidhaahdaa bishaa zako lagu magacaabo laa shaka zakadu horta wakti gaar ah oo bil gaar ahoo la bixiyo oo gooni un bisha iyadaa lala sugo ma laha laakiin qof walba waxay bishiisu tahay bisha xoolihiisa ay kasoo wareegaan xawl waxa la yidhaahdo labiyo toban bilood gacantaada ay ku jiraan bil kasta oo markaa ay noqoto sakadii waad bixin laakiin eh, bishan maadaamo zaka lagu magacaabo magacaababa waxaan rabnaa inaan uga uga faa-iideysano baraarujin ku saabsan zakada in la bixiyo waxaan rabaa si qodo dheer oo kale ma raba inaan uga hadlo sida axkaamta zakada oo kale wax badan bay culimmadu ka hadlaan laakiin keliya bal waciidka kusoo arooray iyo baraarujin ku saabsan qofkii zake ay ku waajibtay oo zakadaa bixin waaya dhibaatada ruuxa u taalla aakharo ayaa waxaan rabaa inaan baraarujiyo axibbatii fi lislaam allah subxaana wa tacaala fi kitaabi alcaziiz wuxuu ku cabiray walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlih huwa khayra lahum bal huwa sharu lahum sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama walilaahi miiraahu asamaawaati waalardi wallahu bimaa tacmaluuna khabiir aayadda ah haddaan mar labaad dib aada u fiiriso ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير الله yaynan u malaynin kuwa ku bakhaylaya ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xoolaha iyo maalka uu siiyey oon ka bixinaynin xaqa lagu leeyahay oo sakadu ugu horeyso taasi inay khayr u tahay yaynan u malaynin bal huwa sharun lahum allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaalaa iskaba dhaaf ee shar buu u yahay sayutawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamada ah xoolahooda ayaa qoortooda iyo luquntooda waxay ku samayn doonaan tadwiiq wax la yidhaahdo waxa weeye inay isku duubaan oo xoolihii ay noqdaan kuwa ku maran qoortaada aayaddaas qur-aanka ah tafsiirkeeda waxaa fasiray xadiiska rasuulka sala allahu calayhi waaali wasalam xadiiska saxiixulbukhaari ku kusoo arooray ayaa rasuulku sala allahu calayhi waaali wasalam aayaddan ku fasiray wuxuu leeyahay sala allahu calayhi waaali wasalam man aataahu allahu maalan falam yu-addi zakaatahu muhila lahu maaluhu shujaacan aqraca lahu zabiibataan يطوقه yowma alqiyaamati thuma يأخذ bilihzimatayhi أي bishidqayhi fayaquulu ana maaluka ana كنزك xadiiska haddaad u fiirsato aayaddiina aan mar labaad aada ku laabato macnaheeda ayaad si fiican u fahmaysaa ilaan sunnadu qur-aanka qur-aanka lagu fasiraa waa midka ugu horeeya qur-aanka sunnadaa lagu fasiraa waa darajada labaad marka rasuul alleh sala allahu calayhi waaalihi wasalam isagaa fasiray qofkii ilaahay maal siiyo oo maalkiisa zakada aan ka bixinin falam yu-addi zakaatahu muthila lahu maaluhu yowma alqiyaama maalkiisii ayaa waxaa muthila lahu maaluhu shujaacan aqrac xoolihiisiibaa waxaa laga dhigi doonaa waxaa laga dhigi mas baa laga dhigayaa mas weyn oo ah midka aadka weliba u sii weyn kaas oo aqrac aqrac waxaa la yidhaahdaa timihii ka buubeen sababta ay timuhu u buubeen waa maska waxa ku jira waabayda iyo sunta uu xambaarsan yahay lahu zabiibataani laba micyood buu leeyahay oo dheerdheer ayuu leeyahay dayib labadaa micyood ayuu marka wuxuu samayn yutawaquhu yowma alqiyaama maalinta qiyaamo ayuu qofkii isku duubayaa atadwiiq waa in sida dumarka luqunta ay ku qabaan dahabka iyo kuusha iyo waxyaabaha ay ku xirtaan sidaa ay ugu dhex jirto ayuu isagu duubayaa dayib kadib buu fa ya'khudu bilihzimatayhi ay bishidqayhi wuxuu afka ayuu afka u gelinayaa maskii ayaa qofka afka afka u gelin kadib su-aashu waxaa weeye waxani ma masbaa allahu akbar wuxuu leeyahay humma isagaa hadlaya marka maskiibaa hadlaya maskiibaa wuxuu leeyahay ana maaluka ana kanzuka waxaan ahay anigu maalkaagii iyo xoolahaagii waxaan ahay kanzigii aada uruurin jirtay eed duugi jirtay eed bangiga ku xarayn jirtay eed maaragtay akoonka weliba aan la taabanin gelin jirtay kaasaan ahay maantule kanak maaluka ana kansuka ayib allah alladii andaqaka alyowm allah adiga maanta kaa hadlayay sawfa yundiquhu hadan allahaasaa berri ka hadashiin doona xoolahaagii oo mas laga dhigay baa hadli doona dayib haddaba ana maaluka ana kanzuka buuri waxaan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 dahabka iyo lacagta kale ee qolo walba iyo wadankeeda ay maanta isticmaashabaa booskeedii gelaysa marka qofkii lacagtaa ilaaliya meel ku ururiya kanziga aan ka bixinin sadaqada ku waajibta oo zakadu ugu horeyso aladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquuna fi sabiil fabashirhum bicadaabin aliim ugu bishaaree baa la yidhi cadaab kulul ugu bishaaree hunaa albishaara alcadaabu laysa bishaara cadaabku ma aha wax laysugu bishaareeyo laakin waa taqriic iyo qofkaas oo maaragtay tahakum iyo qofkaasoo lagu sii xanuujinayo ku bishaaraysaa laleeyahay maanta cada maalinkaasuu alla sii fasiray subxaana yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam waa maalinta dahabka iyo dinaarka ayaa waxaa lagu kulaylinayaa naaru jahannama baa lagu shidi lacagtii baa la shidi dayib marka la shida maxaa lagu samayn fa yuxmaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum markaasaa ah, waxaa laga saarayaa dhafooraha waxaa laga saarayaa wejiga waxaa laga saarayaa qofkii dhabarka waxaana la odhan haadaa maa kanistum lianfusikum waxani waa wixii aada uruurin jirtay ee zakada aadan ka bixin jiray faduuquu maa kuntum taknisuun maanta dhadhami baa laleeyahay waxa aada uruurin jirtay bal adigu maanta dhadhami axibatii fi lislaam hadihi alaaya رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسرها بحديث أخرجه إمام مسلم آيادا نوحو رسولك كفسري حديث أصوصار إمام مسلم أو حديثك وادير يهي وحو كبلا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها مجرو qof ilaahay siiyey dahab iyo fido waxaa lamida baa niri lacag kastood maanta haysato qof ma jiro maanta ilaahay lacag siiyey oo lacagtaa zakadeeda aan ka bixinin waa xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam ilaa hadduu jiro xoolahaas ama lacagta ama fidadaas ayaa naaru jahanama dab loo bandhigayaa waa la kulaylin sufixad lahu safaaixu min naar ayuu rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayib markii dabka lagu shidoo lagu kulayliyo ayaa fa yukwaa bihaa jabiinuhu janbuhu wa jabiinuhu wa dahruhu waxaa lagu gubayaa waa tafsiirkii aayadda waxaa lagu gubayaa dhafoorihiisa dhabankiisa wejigiisa dhabarkiisa lagu gubayaa qofka ayib intee arrintaasi soconaysaa fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana yaquulu lmustafa sala allahu alayhi waaalih wasalam fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana maalin qadarkiisu uu dhan yahay konton kun oo sano kullama mar kasta oo ay sii damayso ama dabkani sii bakhtinayana waa la soo celinayaa haddana ayib waa qofkii lacag lahaa ee zakadiisa aan ka bixin dayib fayaa turaa qofka iskale geel ka waran ee isagana aan bixinin sakadiisa rasuulullaahi sala allahu calayhi waaali wasalam baa mar kale isla xadiiskan qeybta kale uga hadlaaya wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaali wasalam maa min saaxibi ibilin ma jiro qof geel leh oo geelaa sakadiisa aan ka bixinin ilaa hadduu jiro qofkaasaa la jiefin doonaa dhulka marka la jiifiyabaa geeliisii lasoo kormarin doonaa geelaasi lugihiisiibuu kula istaagi doonaa geela wadarta quwadiis iyo awoodiisu intuu leeyahay wuu ku tumanayaa weeye reer baadiyaha yaqaana qofka markuu intuu ilmo yari cararo ama ruux orduu geelu ku tunto uu burburinaya isaga dhannaa lugahaasuu kulligii wada marinayaa kadib intaa miyaa maya huma tacuduhu geeliibaa yacuduhu wuu qaniinayaa neef waliba ka waran awrtii qoodha ahayd reer baadiyaha mar labaad garanaya siday awrta qoodhaa ah dadka u cunto oo ay maaragtay eber uga dhigayso ama ay awrtu iyadu isu cunto oo isu dilayaan taasaa marka neef waliba wuu qaniini neef walbana lugihiisaa waaweyn ayuu ku istaajinaya markay dhaafo geelu <clears throat> oo neefka u dambeeya u moodo ayaa haddana hashii u horreysay lasoo celinayaa socodkiiba halkii kasoo bilaabay markay dhaafto kii u horreeyaa la soo celinaya intay soconaysaa fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfi sana maalin qadarkiisu dhan yahay konton kun oo sana buu cadaabkaas qofkaa ku jiraya ayib qofkii lo lahaa ka waran ama ari lahaa rasuulullaahi sala allahu alayhi waaali wasalam ayaa mar kale fasiray isla xadiiskan wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam maa min saaxibi baqarin walaa ghanam ma jiro qof lo leh ama ari leh ilaa hadduu jiro qofkaasaa waxaa la jiifinayaa bannaan ayaa la jiifin kadib baa lo-dii iyo arigii lagu soo dayn neef waliba qoobkiisa lo-da qoobkeeda waad aragteen ciddiyay leedahay ariga naftiisu ciddiyuu leeyahay ciddiyahaasay kula joogsanayaan intaa keliya miyaa lo-du geesay leedahay ariguna geesuu leeyahay huma tantaxuhu fii quruuniha geesaheeda ayay ku wada feeraysaa neef walba marka geesahaasuu ku feerayaa uu qofkii ku dilayaa lo-daa waad artay dibida waaweyn geesahoodu intuu laegyahay waad artay lo-da geesaheedu intuu leegyahay kaasoo mid waliba yuu isaguna qofkii gelinaya uu geesihii ku dhufanaya ayib haddaba axibati filislaam waciidka aadka u daran ayaa soo arooray oo qof kasta oo muslima aanu cunamaynin in xoolihiisa zako lagu yeesho ka waran qofkii dahab haysta gabdhaha oo kale dahabka haysta waxaa laga yaabaa inay dahabkaa isticmaalaan waxaa laga yaabaa caariye inay u haystaan oo iyaga uu u yaallo dadka uun laga tobal caaraysto waxaa suuragala ah inay isticmaal waxaa laga yaabaa inuu isagaga jiro meel oo uu u yaallo dayib dahabkaa la haysto ee yaalle ee la xirto zakada ma laga bixin mise laga bixin maayo waa masale khilaaf uu ku jiro culimmaduna ay ka hadleen laakiin markii loo laabto annusuus al-aayaat wal kitaabka alle iyo sunada rasuulka haddii loo laabto fa inahumaa yadullaani dalaalatan waadixatan wa sariixa waxay tusinayaan in ay waajib tahay in laga bixiyo sanad walbana laga dhiibo dahabka ku yaal rasuulu sala allahu alayhi waaali wasalam waxaa u timid imra'a ayaa rasuulka u timid wa fii yaddi ibnatihaa masakataani haliidataani min dahabin abaa surnaa gabar baa u timid gabadhaas waxay ahayd asmaa bintu yaziid ibnu sakan ayaa la odhan jiray marka gabadhaasi rasuulka markay u timid sala allahu alayhi waaalihi wasalam waxay wadatay gabar yaroo dhashay gabadhaa yar baa marka waxaa u xirnaa jinjimo ayaa u xirnaa waaweyn masakataani cadiimataani laba waaweyn baa u xirnaa oo ah jinjimahan waaweyn oo kale dayib rasuulku sala allahu alayhi waaalihi wasalam oo dahaba wuu weydiiyey atucطiina zakaata haada wuxuu yidhi kan zakada maka bixisaan aada qabto waxay tidhi qaalat laa yaa rasuul allah may kama bixinno wuxuu yidhi ayasuruki an yusawiraki allaahu bihimaa siwaarayni min naar ma ku farxad gelinaysaa in alla idiin geliyo jinjimo naar ah inuu ilaahay idiin geliyo ma ma ku farxad gelinaysaa gabadhii waxaa weeye fa alqathumaa way tuurtay faqaalat humaa lilaahi caza wajala walirasuulih ilaahay iyo rasuulkan u dhaafay bay tidhi way dhiibtay ayib haddaba waxaad u jeedaa rasuulku sala allahu alay wasalam inuu gabadhaasi dahabka ay qabtay haddaan zake laga bixinin inuu ku inkiray marka inay tahay bal inuu naar u noqonayo waxau markhaati kicaya xadiidkii kale caaisha radia allahu canha waxay xiratay fida oo weyn bay soo qaadatay oo xiratay rasuulku wuu weydiiyey sala allahu calayhi waali wasalam maxaad ka wadaa waxay tihi yaa rasuulalahi adaan isagu kaa qurxinaya wuxuu yihi zakadiisa ma ka bixinaysaa <clears throat> ma ka bixisay maya bay tiri wuxuu yihi sala allahu alay wasalam waa xasbuka min annaar haddaad qabto oodan ka bixinin naar isagaa kugu filan ayib waa caaisha kadalika umu salama awdaaxan min iyaduna waxay qabtay dahab weyn oo isku qurxiso ayay umu salama nafteedu ay qabtay inta u keenta bay tidhi yaa rasuul allahi haadaa kanzun kani kanzi ma noqon ilaa kanziga dhibka uu leeyahay bay ogeyd waladiina yaknizuuna adahaba walfida horaan u soo marnay marka kanziga dhibaatadiisii ogeyda yaa rasuulla kani kanzi ma noqonaya wuxuu ku yidhi yaa eh, ummi salama qofkii ka zakeeya shay maal zake gaadho gaadho oo ka zakeeya laysa bikanzin kanzi maah qofkii wax zake gaara haysta oo zakada ka bixiyaay kenzikaasi noqon maayo idan akhi lmuslim wa ukhti lmuslima oo ilaahay subxaanahu wa maanta uu wax siiyey oo xoolo leh xoolahaasi noolo ama ha noqdaan ama mood waxaa la yidhaha ha noqdaan lacag ha noqdaan geel ha noqdo ari ha noqdo lo ha noqdo waxyaabaha nimcooleyda unbaa laga bixiyaa intaasay maaratay inbay ka waajibaysaa wixii ilaahay xoolaha uu ku siiyo zakada ka bixi ayib waxaa laga yaabaa su-aal inaad weydiiso oo tiraahdo xoolaan haystaa caawa xoolahayga zake ma lagu leeyahay waxaan rabaa inaan kuu sheego laba qodob oo keliya anigoon qeybta axkaamteeda hadda u gudbaynin haddana laba qodob oo muhima ah inaad ogaato xoolahaaga intay markay leeyihiin la egyihiin baad zake ka bixin geela iyo lo iyo ariga isaga waa la sheegay xadiiskii abibakar xadiiskii dheeraa ee saxiixa ahaa ayuu rasuulku sala allahu alay slam lagu wada fasiray oo mid walba inta ka waajibta geela iyo lo-da iyo ariga lagu wada fasiray waad heli kartaa amaa lacagta aan u laabano lacagtaas waxaa lagu qiimeeyaa oo maanta asal ah oo loo celiyaa wax walba oon haysano lacagta la yidhahda dahabka iyo fidada ayaa loo celinayaa qof baa marka maanta kuu imaanayo mathalan tusaale caawa nin baa ii yimid wuxuu weydiiyey waxaan haystaa saddex kun oo doolar saddex kun oo doolar zake ma ka baxaysaa waxaan uga jawaabay oo jawaabta saxdii ay tahay saddex kun oo doolar zaka inay ka baxday iyo inayna ka bixin ma sheegayno waxaan u laabanaynaa in lasoo fiiriyo xoolahaagani ma dhan yihiin siddeetan iyo shan garaam oo dahaba balo fiirso su-aasha meesha u laabatay sideetan iyo shan garaam oo dahaba ma dhan yihiin ayib wiilkii wuu baxay isla hadda wuxuu u tegay intii salaada aan sugaynay dukaan dahabla ah wuxuu yidhi ii qiimee siddeetan iyo shan graam oo dahaba waa meeqa kun waa afar kun oo dollar idan saddex kun oo dollar qofka haysta zakaba kuma waajibin waa in xoolahaagu mar walba ay dhan yihiin sideetan iyo shan gram marka sideetan iyo shan gram oo dollar eh, gram inay taagnaanayaan afar kun ma ah bishan afar kun bay noqdeen bisha dambe qiimo kaley tegayaan way sii socdaan bisha kale qiimo kaley tegayaan marka adigu mar walba waxaad u laaban sanadka markuu soo wareego marka labada shardi ee muhimka ah waxa weeye xoolahaagu inay horta xawl ay gacanta inuu kasoo wareego oo sanad inaad waxaan haysato lagama maarmaan wan yeer xoolahan ma kasoo wareegay ayib intaa marka la helo ayaa waxaa haddana loo laaban xoolahaagu siddeetan iyo shan gram oo dahaba ma dhan yihiin hadday dhan yihiin zakaa kuu waajiba ah. weye kunkii la arkana twenty five dollar ayaa kun walba ka baxaysa sidaas darteed toban kun ninkii haystaa laba boqol iyo konton dollar ayaa ka baxaya marka famaa zaada fa bixisaabihi wixii ka batana xisaabta un adugu ula soco kun la arko waxaad ka bixisaa dollar ayaa ka baxaysa ee intaas ayaan rabay inaan naftayda iyo dadka walaalaha muslimiinta wada ku baraarujiyo ee walacalla inay dad badan baraarug u noqoto oo ilaahay subxaanahu watacaala xoolo siiyey sidaas darteed ikhwaani kelimadan oon ugu magac darnay xoolahaagu yayna kugu noqonin masku cuna zakada ka bixi intayna kugu noqonin masku cuna marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala in aan arrintaas iyadaa aan bixino mustaxiqiinta iyo dadka inama sadaqaatu lilfuqaraa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo sideedda qaybooda qolo aad ka hesho sii oo bixi laakiin zakadaasi xoolahaaga yayna ku jirin bal way kuu ziyaadinaysaa waxaad nugto cajiiba inaan idinku eh, sheego maalin dhoweyd ayay gabar su-aali weydiisay waxay tidhi eh, sheekh waxaan lee xoolaan haystaa bankiga igu jiraan lacag baan haystaa bankiga igu jiraan ayib sanadkii hore zakaan ka bixiyey waana lacag badan sanadkana zaka ma lagu leeyahay waxaan ku idhi haa zaka lagaa rabaa inaad ka bixiso ayib waxay tihi sanadka soo socdana haddii allana gaadhsiiyo waxaan idhi zaka ayaa lagu leeyahay waa inaad ka bixiso waxay tihi haddaan saa sameeyo haddee xoolihiiba zakaa dhammaysan soomaa xoolihii oo dhan ba zakaa dhame waxaan ku idhi maya zakadu way bal way kuu ziyaadinaysaa azakaa fi luqati waxaa lagu yidhahdaa annamaa waziyaada way kuu ziyaadin way kuu kordhin way kuu kobcin way kuu barakaynaysaa zakadu zakadu waa barako marka xoolahaagii baa kuu barakoobaya ma aynay kaa nusqaamayaan marka ikhwaani xoolaheena aan barakayno ee naarna yayna inagu noqonin ilaahay subxaana wa tacaala haynaga badbaadiyo ilaahay subxaana wa kuwa u dhaga nuglaada aayaadka qur'aanka iyo axaadiista rasuulka ah idnaga dhigo wajazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum wsala allahuma wslem calaa nabiyina muxamedi wasaxbihi ajmaciin